aaaaaa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

wanaagsan oo wacan saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan galab faylan galab faylan mm-hmm. eh, lahjadaas aada muu fahansantaha lahjadaas waa mm-hmm. fahma laakiin ku hadalkeeda mm, ku hadashada laakiin mm-hmm. waayahay eh, galbaha sibtida oo kale maadaama inta badan nasiina laga soo laabto inkastoo adina siina aysa ku ahayn isbuuca bilowgiisa maalin dadka dhan ay firfircoon yihiin dadka qaar waxay jecel yihiin maadaama jimc soo dhamaatay mhm. maalin kala jimcayaan kuu dara iska dhahaan xoogaa sabtida maadaama maalin shaqo maalin waxbarasho inta badan ay tahay mhm. dadka in xoogaa maalin fasaxa loogu dara jeclaan ah. laakiin anintas waa kasoo horjeedaa faahay <laughs> aniga sabtiga waa sugaa jimcaha intaa joogo waaa isdhamadhammaanmiya ismaclo maaragtay maxay tooda ima ahan maalin oo mm-hmm. la ii karagisto marka maalmaha kaleento maalmahaasaa maasha allah iyaani dadka qaar laakiin markay shaqada soo galaan u furfuran mm-hmm. yihiin mm-hmm. maadaama maalinkai o dhan ay soo nasteen waxaa moodaa xiise inay u qabaan xiise u qabaan aniga kale sabtiga aada u jeclahay mm, haddaadan marka hore dhafrin oo wareeg aada aadin oo eh. habeenkii <laughs> markaa xil dambe aada seexan aad iyo aad mm. tiim dhafar waa dadka ugu badan oo eh, maya u badan tahay inay jimcadii waa waa la baxaa soo maaha mhm. xilli dambaa la imaadaa waxaa laga yaabaa inaa lix saac toddoba saac imaadid berina sabdi ay tahana aan ah, laga rabo aad iyo bixinna guriga iska joog ah, galabtii aa soo noqotid kifaaya waa eh, ah, maalinkii waxba bixinbo iska joog maalinka dhan guriga iska joog maalinka dhan guriga iska joog saa waqtiga u fiiri sidaas u tiraadid muu waqtigan oo sabdidii noo dhalato mhm. mhm. guriga inay joogaan taa jeceshahay aad eh, ee ani intaa intaan baxo meel inta iska fadhiisto mhm. anuun wax jidwa la haysanin inaa guriga joogaa ka jeclaha Ah, marka inaa meel u bixiysid mhm. inaa aroos u socotid inaa sab u socotid <laughs> arooska kareebi sab way jiri kartaa eh, maxaa arooska tasbaxday maxaa maal aastahay arooska aniga aan ku haysti soomaalida horta maogtahay soo gaadgaadi ah. <laughs> soomaalida umuurta waxay dhigataa maalinka jimcay ku aadsataa iyo maalinka khamiista siiba maalinka jimcaha mhm. marka ugu badan mhm. si walbay ahaato aad sabgaad miya aniga may sabgaadka ku jiralaakiinarooska hadaa markaas kista sirta aanu bixinmarka muhiimadu xitaa waa inaad taarget haysatatarget haystoguriga ah, iska joogaa waa soo warwareegaa dhan ma aqaanabo dadka qaar waxaa laga yaabaa mm. inay dhahaan galabta xoogaa meelahana iska soo warwareega ani jadalka marka maigu jirto taas waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaadi leenahay dhegeystayaal barnaamijkeena waxaan ku daafurnaa alaaba dhankay kaalmaha suugaante mhm. maxaanusoo qabanaysaa cabdulaahi waxaan soo qabanayaa hafrahay hees ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta kale ah xasan aadan samatar iyo magool heystan waxaa la yidhahdaa dalsankii wariiriyo wejigiisa shacabka aan isdaynin

jira udula igu qaaxiran Thank you. gacalaga ka baxa iyo diiliba iska hor yimi xidigtii ka baxa iyo diiliba iska hor yimi yihiin dhammaanu xakameelka wadaajibay oodabiyo nuurkiyo

iganta rogtiwo adaagtoobna dhawdo dadna adawgu qurux badaani iganta rogtiwo adaagtoobna dhawdo waa aduu qura dooqna waa kan ku jira burtuna igu kaa xiran dumarna waa aduu qura dooqna waa kan ku jira burtuna igu kaa xiran شبريدا somatar iyo sidoo kale magool mm-hmm. heystii dalsankii wariiriyo mm-hmm. ariis heysta waxaa ka mid ah mm-hmm. dadna adoogu qurux badan waagu dilaaciyo dabna adaa ka muuq dheer waa dabkii dab ahaa adaa ka muuqdheeraad iyo iftiinkiisa heeskaasina waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan barnaamijka waxaa soo biiray nin weyn

Eh, waxaa jiro in saaxiibada aan halkan isugu keensano saloolka shaaxa aan halkan ugu sheekeyno mm-hmm. galab galabna marka waa sidaan oo kale biyahaas caafiga ah eh, mm. aa naga dhaca ma fahantenasiibkaaga eh, fiiri qofka marka iyadoo wax la cunay uu yimaada mm-hmm. oo wixii lagu kala baxay mm-hmm. waxaa la lahay muddo sadexdaa kuma jeclo galabta ah. aadteed warka la fiiriya axmedisbahdaa ah. ah. kuma jeclo eh, meesha habaar leef kala kulmay dayaash noocan yahay eh, moo kasoo qaybgelin <laughs> waa eh, dhowahay dabcan walaahi barnaamijkan sanad ah ma imaanin mm-hmm. xitaa mararka qaar asxaabta soo booqan jiray mm-hmm. marka colaa ka goosta garab wanaagsan maxaa ula dareerta laakiin walaahi waktiga ay siin waaya maahan asxaab aan jeclahay asxaab aan jeclahay barnaamijka farxay kamid tahay waayahay waagaag <laughs> waayahay axmed barnaamijkeeni qeybihiisa dhexe ayaan isla sii maraynaa aad iyo aad axmed o su-aal haddaan ku weydiino mhm. waxyaabay kuugula yaabka badnaa noloshaada ugu dambeeya soo qabana layaab hadii layihahdo layaab layaabka waaweyn mar habin ka sheekeeyo mm-hmm. laakiin layaabka yiriiska ciyaalka xaafadda ayaa soo qaadana <laughs> anoo iska socdo galab maba dheereen ba dhowr galab ka hore ahayd meel oo gaari laga deganayo oo mm-hmm. biyo leh mm-hmm. gaari daba soo qaaday waa dego dadka laga qaadana dadkii kusoo dhex darma marka ninkii gaarigan lama aado socon gaariga lama socon aniga waashaas maraaye ninkii gaariga watay wuxuu ii malayaa malaha inaan gaariga kasoo degta haye lacagtiisi walaal waxaas ku boojana lacagtiis haye <laughs> maxaase waxa jiraan kaftanaa malinaaye ninkii la dhabe ka taabo aniga gaari kaada kama degana meeshaada meeshaan maraay walaalow eh, yaa idinkala qabto islaana marka siga dadka ma usoo bixin buli dadka waxaa runay malaa marka xoogaa dadka tagtaa galay xalsilay ninka eh, wajina horta ninka hays difaaco marka qaar moogta dadku kala saari karaan labada qof xoogaa inta horta cabaar la isku fiirsado mm-hmm. kulaha marka dambe mm-hmm. maxaa cadaynaysaa <laughs> <laughs> gaarigiisa maxaa cadayn inaad gaarigeyga saarneen walaalo lacagtii si warxaal saddex kun mise afar kun oo maxaa la yidhahda ani arkaayin karo ani qiyaamaha waxba ima tarayso ana ciqaab igu tahay ad nin weynaa tahay oo saddex kun cafi waa imatiiri walaalo bal xataa lacag ule iska cafi idhaaf walaalo maxaa mugsi aa ku farsoon saa ku baxdaartaa ninkii markaas yurub wuxuu u maleeya malaha ninka xusra iska difaacayo lacagtooda hayaan markaasa aniga dagaal dhab gala haadhaa saaxib gedka doonta miro ka guraniyo <laughs> kun anigu riid wadadana maraay <laughs> eh, waabay dahaysa waqti ha igu socdo anaaba dawo galeen ugu dambeyn mm waxaa la dhahay niyow ninkaa faraha ka qaad lacagtaada tirso haddii qof dheeriya lacalle uu jiro gaariga uu kuu buuxay qof dheeriya haddii uu jiro markaas anaga xataa ku xalinayn laakiin boorta lacagtadaas tirse gaariga inta kuu saarneed mm. bal qiimee lacagtii u tirsaday ana ma siin lahayn laakiin <laughs> ma siin lahayn wax kastoo dhaco because ani inaan qaada wuxuu waa ogaha ma ogtahay ah. fahamka cadayn ma jirto meeshaas saliila cadayn ma jirto eh, anaaba cadayn isku ehe anaaba cadayn isku ehe in lagu dhaariyo marka iska taas <laughs> hadda kahor anin saaxiibkey wuxuu ii sheekeeyey wuxuu yidhi anagoo maraayo meel jaam ah eh. mm. aada ciriiri wey suuq bakaara maraayada malayna maalin ciri mm-hmm. nin oo surwaal waaweyn mm-hmm anoo iska socdoo dhahay ah, surwaalkiisi jeebkiisi ah, saana iskaga laafin gacantiis a gashdaba <laughs> ninkii gacantii iyo wuxuu isku qabtay iyo jeebkaasoo gacantii gu maba u jeedi baninkaanba jeebkiisa iska laaf xataa niyadeeda maba ahnu yidhinaa inaa qofkaan aado jeebkiia gacantii ugu jirto tuuga ahba tuuga taa nab soo baxa runtay waxaa tegaynaa degmada mm war walaalo maxaa kaa qaldan aan iska socdaa jaafkaada gacantaada iyo gasho surweel talmaa nin wata u tegay <laughs> marka dhacdooyinka qaar yani waxaa waaye layaab iyo fajci kuu noqonaa mm. marka ani layaab intaas kasii badan inaan ka sheekay ma rabo layaabku waa badan yahay wax badana kugu duuganba adiga horta mm-hmm. waa sheeko fani ahba sheeko fani ah uh-huh. markaan dhanka kaalmaha suugaanta ay u noqonayna waxaan noo soo qabanaya hees uu ku luuqeeyo mm-hmm. cabdalla yuusuf hanuuniye heestan waxaa la yidhaahdaa shimbir waayahay Thank you. company. anadu ma deeqdo dadki way qaloobinde duca iyo qur'aan bay wadaadadii ku daalinde cadu kugu danseego dumar kalena inanki qalbigiisu didiyo caashaqiina moodayde aadu ku gudanseego dumar kalena inanki qalbigiisu diidiyo caashaqiina muudayda adoymika duuno daadiyamoye dawa kalena loowaade dawa kalena loowaade adoymika adna doqon la caashaqay adna doqon la cabshaqayn deqay ha noqono u soo aadigaageeda anaduma deeqdo doodna way oloobinbe duca iyo qur'aan bay wadaadadii ku daalinbe anaduma deeqdo doodna way oloobinbe duca iyo qur'aan bay wadaadadii ku daalinbe adu kugu dansiigo dumar kalenaynanki qalbigiis midiidiyo caashaqiina mudaynbe adu kugu dansiigo dumar kalenaynanki qalbigiis midiidiyo caashaqiina mudaynbe adoymika duulo

barnaamijkeena galab wanaagsan qaybihiisii ugu dambeya aynu isla soo gaarnay waa tahay waasaa sheegtay ifraaxee gabagabada saaxiibada alaaba waxaan oga tagnaa mid kamid ah kaalimaha suugaanta maadaama axmed dirir nuur galabta uu nagu la sugan yahay stuudiyaha axmed dirirow alaaba saaxiibada waxaan oga tagnaa kaalin suugaaneed sugaaneed mm-hmm horta kaalinta sugaad intaa gaarin kahor waxaa rabaa mhm. galabta maadaama galab baahi oo shaah meesha aalin daanga aalin <laughs> biyo aalin ay soo wacdeen <laughs> ay u soo wacdeen waxaad ka codsana galab dambe oo soo cesiin walaalayaalow mhm. idinkoo shaah iyo buni daangeeni aalin fadlan ani ha soo cina <laughs> dooqa aan uga tegayno anigu dadkii hore heesoodii aan jeclahay mm-hmm. ma ogi dadka heesta barnaamijka dhegeysanayo inay mm-hmm. igu dooq in kale mm-hmm. waxaan jeclaan lahaa hees uu qaado alfanaan waa maxamed mooge liibaan oo la yidhaahdo daandaansi caashaq waayahay saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo